wa sharxi kitaabi riyaad الsaalixiin الإمام النووي عليه رحمة الله في ليلة الاثنين السادس عشر من شهر محرم عام 1438 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا إخلاص في القول والعمل إنه جواد كريم وبالإجابة جدير مجلس كان ومجلس كونتنات مجالس دulmarka iyo sharaxa aadka u kooban ee kitaabka riyaad saalixiin oo imaam nawowile caleyh raxmat ullah habeenkan waa habeen isniin ah lix iyo tobanka bisha muxaram kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam kitaabkan waa kitaab aljihaad baabkana waa baabu wujuubi aljihaadi jihaadka waajibnimadiisa ayuu u baab yahay iyo wa fadli iyo warawxati iyo aroorka laha iyo galab muxuu ah carrawga oo jihaadka loo aroorka laha loona carraabo fadli uu leeyahay u baab yahay weeyaan xadiidkan waa xadiid kun saddex boqol iyo toddobaad wacan abi umaamata waxaa lagu radia allahu tacala canhu qala wxr abi umaama qaala rasul rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam afdalu sadaqaat ugu fadli badan dilun waa har iyo hoos dilu fustaatin teendha timo ka samaysan harkeed ood ku sadaqaysatood kula baxda wayaan fii sabiililah jidka al aad kula baxda weyaan afdalu sadaqaat sadaqooyintan ugu fadli badan dillu fustaatin teendha tima laga sameeyey harkeed weyaan waa teendha aad u liidan oon macno weyn lahayn teendha e, laga sameeyey tima wax la mid ah amaba buush ka samaysan ood ilaahay muxua jidkiisa dartiis aad u sadaqaysato oo mujaahidiinta ay haraystaan waxaa weeyaan sadaqataasa uu fadli bado nabiga ala sl fi sabiili tan labaadna waa maniixatu khaadimin khaadim lays amaahiyo fii sabiilillahi jidka alla laysku amaahiyana ayadna waa tan labaad weeyaan oo qof mujaahid ah nin u amaahisay khaadim baad amaahisay kadibna markuu hawshiisa gutana kuusoo laaban doono taana iyadana waxaa weeyaan waa tan labaad weeyaan tan saddexaad aw taruuqatu faxlin aw naaqa waa neef geel ah hal taruqatu naxlin faxlin awr mudatay awr inay muxuu ahay uu abaahiyo mudatay weyaan fi sabiililah jidka allana ku bixiyo neef geel ah oo wakhtigii awrta ama ritigu abaahin lahaa gaartay da ahaan taqriiban saddex sano miya yuquu ku abayaa ritiga eh, eh, hasha ya afar sano miya ma saddex sanoa eh, kam afar meelaha weyaan marka saddexdaas marka shay qofkii sadaqa fadligeed raba siduu nabigeena cadiy sal allahu aleh ali saddexdaas qaybood ayuu nabigu tilmaamay calayi sala slm nocyaagu fadli badan sadaqada axaadiid kalena way jiraan oo kaleyba sadaqada maa kaana can dahri hinan deeqtoon dhabarkiis wixii ahaaday amaba qofka wixii asaga taqriiban xaajaadkiisa iyo danihiisa iyo faamilkiisa waxyaabaha daruuriga ah oon laga maarmaynin marka uu muxuu ahay ka gudba tan ku xigta inay tahayna xadiis kala cadayso weyaan xadiikaas rawahu tirmidi qala wuxuu yidhi tirmidi xadiiun xasanu saxiix weyaan xadiid kun saddex boqol iyo sideedaad wa can anasin radi allahu anhu ana fatan in dhallinyaro ah oo min aslama ree aslam ka mid waa qolo la yidhahdo aslam qaala wuxuu yidhi yaa rasuul lahyow innii anigu uriidu waxaan doonaya alghaswa duulaam inaan ka qayb gala ayaan doonayaa on jihaadka ada weyaan walaysa macii mana ma atajahazu bi waxaan ku diyaargarooba oo daabadii aan fuuli lahaa iyo gaadiidkii iyo cunadii iyo sahaydii wixii ma haysta weyaan qaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam iitu u tag fulaanan hebel u tag weeyaan fainahu hebel qad kaana wuxuu ahaa tajahaza mid diyaar garoobay oo fa marida wuu xanuunsaday wacan anasin radia allahu tacaala canhu ana fatan in dhallinyaro ah sidii ma dhammaa bidda sidii unba ayb wacan anasin waxaa laga wariyey ana fatan in dhallinyaro ah oo min aslama ree aslam ka mid ah ayaa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulka allow innii aniga uriidu waxaan doonayaa alghaswa duulaan inaan ka qayb galo walaysa macii mana haysto walaysa ma ahayn macii ani macayga oo ma haysto ma atajahazu bii waxaan ku diyaargarooba oo muxuu aha daabadii la fuuli lahaa iyo sahaydi ma haysto weeyaan qaala nabigeen wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam iiti fulaanan hebel u tag fa innahu hebel qad tajahaza wuu diyaargaroobay oo fa marida wuu xanuunsaday weeyaan fa ataahu ninkii ree aslamaha ninkii xanuunsanaa ayuu yimid oo faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka alle yuqri'uka salaama salaam ayuu kugu ahrinayaa wuu kusoo salaamayaa weeyaan wayaquulu wuxuu kule acطinii isii alladii diyaargarowgii tajahasta bi aad ku diyaargarowday xoolihii iyo gaadiidkii iyo hantidii aad diyaar ku diyaargarowdoo diyaarsatay isii inaad isiiso nabiga isoo faray wa calayhi isalaatu wasalaam qaala ninku wuxuu yidhi ya fulana xaaskiisuu la hadlay ya fulana hebloy acطihii waxaad ninkaas siisaa aladii diyaargarowgii ama sahaydii kunta aan ahaa bihi midka ku diyaargaroobay aan ahay weyaan walaa taxbisii ha ka xabisin oo ha kaydinin minhu isaga xaggiisa shay-an waxna hal shay ha ka reebanin weyaan fawallaahi baan ku dhaartaye laa taxbisii minhu kama xabisid oo kama reebatid shay-an shay oo fa yubaarak laguu barakeey markaa laka adiga fiihi isaga dhexdiisa haddii wax aad ka reebata lagama yaabo in lagu barakeeyo weyaan oo ha ka reebanin haddii aad ka reebato waxaan kugu habaaraya inuu ilaahay barakada subxaana wa tacaala kaa qaado oo wixii aad reebatay ilahay usan kuu barakaynin xadiidka kun iyo saddex boqol iyo sagaalaad imaam muslim ayaa xadiidkaa wariyey xadiid kun saddex boqol iyo sagaalaad wa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacala canhu ana rasuula rsulka alla sal l slem bacaa wuxuu bixiyey ilaa bani lixyaan reer bani lixyaan waxaa kaloo la dhihi kara ilaa bani laxyaan bifatxi laami taas ayaana mashhuur bani laxyaan in la yidhaahdo bacaa wuxuu bixiyay ciidan iyo gaadiiluu nabigu u bixiyey ilaa bani laxyaan reer bani laxyaan oo marka iyada waxay ahaayeen qolo gaala ay ahaayeen weyaan oo mushrikiin bay ahaayeen fa qaala nabigeen wuxuu yidhi sala allahu aleh ali waslem liyanbacid ha ka baxa oo ha ka duula min kulli rajulayni laba nin oo la arkaba axaduhumaa midkood ha baxa wey labadii qof oo isku meel joogto ama saaxiibo ah ama walaalo ama isku shaqo ah labadaas mid ha ka duula weeyaan kow waljru ajarkana baynahumaa uu udhaxaynaya rawaahu muslim ee muslim ee xadiidkaa wariyey wa fii riwaayatin lahu riwaayad uu muslim uu leeyahay liyakhruj ha min kulli rajulayni laba nin oo la arka rajulun hal nin ha ka baxa weeyaan uma qaala nabigan wuxuu yidhi lqaacidi kii haray kii baxmaa kii haray ku yidhi ayukum kiini khalafa kadib maro ama udib mara khalafa kadib mara alkhaarija ninka baxay fii ahlihi ehelkiisa ugu dibmaro iyo wa maalihi maalkiisa ugu dibmara muxuu ugu dibmarayaa bikhayrin khayr dhaqaalo iyo tabantaaba iyo qabasho iyo kawarqab ugu muxuu ahaa dibmara ahalkiisa iyo maalkiisa kaana lahu waxaa u sugnaaday milu nisfi ajri alkhaariji qofkaa baxay ajarkiisa niskiisoo kale ayuu yeelanaa weyaan saasuu nabigeena yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka kun saddex boqol iyo tobanaad maqalka ma ficnaaday shidii ma dhama sheekh ya maqalka ma dhama sidii sheekh sidii miya laskaga wadaya un mushkiladda waxaa weeyaan mararka qaar wuxuu noqdaa mikrofoonka codkiisaa yar hallaaba xadiidka kun iyo saddex boqol iyo tobanaad wa can ilbaraa bni caazib radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi bara ata anabiya nabiga waxaa u yimid ninkaasoo muqanacun isku taagay oo isku daboolay bilxadiidi bir isku taaga weeyaan waa nin ku hubaysan bir ku hubaysan camburbireedkii iyo koofidii muxuu aha birta ahayd iyo seefihii iyo wixii muxuu ahaa lagu dagaalamaalagu dagaalami lahaa iyo wixii laisku difaaci lahaa ayuu ku duuban yahay weeyaan muqanacun ku muxuu ahay duuban bilxadiidi bir oo ku hubaysan weeyaan fa ninka wuxuu yidhi yaa rasuula rasuulka allow awqaatilu miyaan dagaalama oon jihaadkan gala kow uqaatilu miyaan dagaalama aw uslim miyaan islaama uslimu miyaan islaama qaala nabigan wuxuu yidhi alayh slat slam aslim marka hore islaam uma intaa kadibna qaatil dagaalam weeyaan fa aslama wuu islaamay uma qaatala waa dagaalamay fa qutila kadibna ninka waa la dilay faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alay ali waslem camila ninkaas wuxuu shaqeeyey qaliilan in yar ayuu shaqeeyey oo shaqadiisa ad qabtay in yaroo kooban ay ahayd wa ujira waa la ajir siiyey kaiiran in badanna waa la sii weyaan oo ajarkii ad helay waa ajru shahiid muttafaqun caleyh wahada lafd bukhaari weyaan xadiidka aad waan anas radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam qaala nabigeenna wuxuu yidhi maa axadun qof ma jira oo lama helo qof suuragalna ma ahan in la helo oo yadkhulu gala aljannata jannada alla gala kadibna yuxibu jecel an yarjica inuu usoo laabto ila dunya addunyada usoo laabto qof inta jannada ilaahay gala subxaana wa tacaala adduun haliigu celiyo u shallaayo ama sheegta ama doona lama heli karuu yidhi nabiga calayi sala slam lamana helaayo walahu weliba ay u sugan tahay maa cala alardi arrada wax alla wixii ku sugnaaday oo min shayin shay ahna isaga uu leeyahay adduunka jannadiiuu galay adduunka inuu ku laabto haddii la yidhaha adduunkii oo dhan adduunkii oo dhan wax alla wix yeellayo adduunka oo hanti ahaa adiga kaliga ayaa lagu siinayaa xitaa haddii arintaa la yidhaahdo qof janno galay inuu yidhahda waan ku laabanaya adduun suuragal maahu nabigen calayhi salaatu wasalaam kow ila shahiidu qofka shahiidka ah mooyane halkaas nin ayaa marka wuxuu dhihi doonaa adduunka liigu soo celiyo amaba jeclaan doono weyaan amaba jecel kow yatamanaa wuxuu tamanin doonaa ood jeclaan doonaa ood aad iyo aad muxuu ahay u qudarayn doonaa an yarjic inuu usoo laabto ila dunya adduunyada oo fa yuqtala la dilo cashra maraatin toban jeer la dilo weeyaan oo jidka lagu dila limaa yaraa wuxuu arkaa darteed min alkaraamati oo karaamo ilaahay subxana wa tacala qofka shahidka ku karaamayna aragga waxyaabaha ilahay uu qofka shahid ku karaamay markuu arka ayuu leeyahay haddii tan lagu toban laabo oo toban jeer intaad noqoto lagu soo dilo lagu soo dilo lagu soo dila way aragu arkaa darteed weyaan ayuu arkaa u tamininayaa wacan cabdilaahi bni camr xaal ibn cas radi allahu tacala canhuma ana rasuula rsulka all sala allahu alay waslm qaal nabigeen wuxuu yidhi yakfir allahu alla weyne wuxuu u dhaafaa lishahiidi qofka shahiidkaa kula dembin dembi la arkuu u dhaafaa ila dayna daynta mooyan rawah muslim dayn maya lama dhaafay xuquuq alaadamiyiin waa akhtar wa fii riwaayatin alqatlu dilitaanka oo laisku dila fii sabiili illaahi jidka alla laisku dila yukafiru wuxuu dhaafaa kula shayin shay la arka ila dayna daynta mooyane ama daynta iyo xuquuq alaadamiyiin ayada baab kale weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo toban iyo saddexaad wacan abi qataadata radia allahu tacaala canhu ana rasuula rasuulka alla sala allahu calayh waali wasalam qaama wuxuu istaagay fiihim saxaabada dhexdoodu istaagay nabigeena calayhi salaatu wasalaam fadakara wuxuu sheegay ana aljihaada jihaadka fii sabiili lah jidka lagu jihaada iwa aliimaana iimaan oo bilaahi alla weyne la rumeeya afdal acmaali acmaal inta la qabto tan ugu fadli badan inay tahay ayuu sheega weeyaan faqaama rajulu nin baa istaagay ya rasuul ara'ayta bal ka in qutiltu haddii ligu dila fii sabiilah jidka alleh atukafaru canii xaggayga miyaa liiga dhaafayaa khataayaaya gafafkayga miyaa liiga dhaafayaa weeyaan lahu rasul lah wuxuu yidhi sal in qutilta haddii lagugu dila fii sabiili illaahi wa anta adigana saabirun aad sabarsan tahay muxtasibun weliba ajar aad xisaabsanayso muqbilun aad sii joodo ood gaalada ku sii joodo hayru mudbirin mid ka soo joodo kasoo cara aadan ahayn uma intaad kadib nabiga qaala wuxuu yidhi rasul lah sal slm kayfa qulta niyow sidaa tiri maxaad sheegta weyaan warka bal ku celi qaala wuxuu yidhi arayta nabi allow bal ka warran in qutilta haddii lagu dila fii sabiila jidka alle atukafaru canii khataayaaya gafafkayga miyaa lii dhaafaya faqaala rasul rsulka ale wuxuu yidhi sala allah alay slm nacam ha waa lagu dhaafi muxtasibun ajar aruursana ajar xisaabsana muqbilun gaalada ku sii jeeda hayra mudbirin gaalada aan ka soo jeedin oo ka soo cararaynin ila dayna daynta mooyane faina jibriila jibriil calayhi salaam qaala lii wuxuu yidhi dalika arrinka asaga jibriil baa ii sheega marka daynta baabkeeda ma sahlano xadiidka kun saddex boqol iyo toban iyo afaraad wacan jaabirin radi anhu qala wuxu uhi jaabir qaala rajulnin baa ayna ana ani xaggeen ahaani doonaa yaa rasuulalahi rasuulka allow in qutilta haddii laydilo oo jidka alla liigu dila xaggeen ahaan doona inteen geli qaala nabigeen wuxuu yidhi alai slam ninkuu yaqaanaa wanaagiisuu yaqaanaa inuu nin khayr badan yahu yaqaanaa fi ljanna jannad gelaysa uu yidhi nabigeen alai sl slam faala markaasuu nabigninka wuxuu tuuray tamaraatin timiryaala uu watay oo kunna ahayeen fiyadii gacantiisa ku sugnaayeen amaraatin timiryaalo oo kuna ahaayeen fii yadii gacantii ku sugnaayeen ayuu tuuray weyaan uma qaatala kadibna waa dagaalamay xataa qutila ilaa laga dila rawaahu muslim ilan jannadiiuu helay wa calayhi marka jannada haddii ballanqaad uu helay muxuu adduunkan ka hayni weyaan xadiid kun saddex boqol toban iyo shanaad wacan anas radi allahu tacala anhu qal wuxuuhi anas intalaqa rasuullah rasuulka alla ayaa baxay weyaan iyo wa asxaabu asxaabtiisa xataa sabaquu ilaa ay kaga hormaraan almushrikiina gaalada ilaa badrin meeshii bader oo dagaalka weyne oo bader uu ka dhacay ilaa ay gaalada kaga hormaraan weyaan intay gaalada meesha gaarin ayaa meesha badreda ay muslimiinta ku hormareen wa almushrikuun mushrikiintii ay yimaadeen faqaala rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm laa yaqdimanna yuusun ku dhaqaaqin axadun qof oo minkum adinka idinka mid yuusun ku dhaqaaqin ilaa shayin shay yuusun u dhaqaaqin weeyaan xataa akuuna ilaa aan ka ahaada ana anigoo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam duunahu sokodiis ilaa aan ka ahaada weyaan arrinta ayada ilaa aniga aan muxuu ah, hawsha ayada aan kaga istaago oon ka fara ama ka diida ama aan mxuah ka toosiyo ama aan mxuu aha ka hagaajiyo qof bini aadan yuusan shay u tallaaba qaadan weyaan oo nin tala iska qaatay oo gaaladiio la dagaalama iska booda yay dhicin weyaan oo wax alle wixii la samaynaa ha noqoto arrin aan ka wada tashannay arrin amar ani liiga suga weyaan ha noqoto saasuu nabig yidhi calayhi wasalaam ayib fadana almushrikuuna mushrikiintiyaa soo dhowaadeen faqala rasul lah wuxu yidhi sal slam quumuu istaaga ilaa jannatin janna istaaga carduhaa ballarkeeda asamaawaatu walardu samaawaadkii arlada ballarkeeda janno uu laegyahay inaad heshaan u istaaga weyaan qaala wuxuu yidhi yaquulu cumayrun cumayr ibnu xumaam ninka la yidhahda wuxuu leeyahay ama wuxuu yidhi alansaariyu ahay radia allahu tacala canhu yaa rasuul allah rasuulka allow jannatun janno oo carduhaa alsamaawaat walard janno oo ballarkeeda samaawaadkii arlada la eg miyaa la heli ood sheegtay ood ballan qaala wuxuu yidhi bahin bahin liibaan waa liibaan liibaan liibaan ayuu yidhi faqaala wuxuu yidhi rasul rasulka al sal slm maa yaxmiluka waxaa kugu xambaaray oo kugu bixiyey calaa qowlika inaad tidhaahdo bahin bahin inaad kelimadaas liibaan liibaan tidhahdo maxaa kugu xambaaray weyaan kugu bixiyey qaala wuxuu yidhi laa maya wallahi baan ku dhartay ya rasuulallahiyow ilaa rajaa'a ilaa rajaa rajayn aan rajaynaa mooyane an akuuna inaan ahaada min ahliha ahalkeeda wax kaloo igu bixi lama arko waxaa igu bixiyey inaan dadkaas jannada hela inaan ka mid noqdo anoo rajayna unbaa igu bixisi wayan saasaan waxaan u yidhi waa liibaan liibaan qaala wuxuu yidhi nacam qaala wuxuu yidhi min ahliha bishaaradii arka marka fainaka adi min ahliha ahalkeed aad ka mid tahay weyaan wuxuu soo saaray ninka la yidhahdaa <clears throat> saxaabigii wuxuu soo saaray tamaraatin timiryaalo ayuu soo saaray min qaranihi gabooyadiisa ayuu ka soo saaray gabooyada waxaa weeyaan meelaha la geliyo amaba waalka u samaysan oo leebabka la geliyo weya waa noo insha allah tacala oo qofka markuu eh, eh, leebabka mid goonigooni looma qaadi kara waa in meel lagu xanaaneeyo loo helo boqol xab inuu qof wataa laga yaaba konton xab inuu wataa yaaba kontonka magacmuu ugu wadi waa maya waa in loo sameeya meel gal ah seefta waxaa loo sameeyaa qamdi iyo meel ay gasho sooma sidaasoo kale leebabkan waxay lahayeen meel ay ku jiraan oo qofku kala soo baxa gabooyadaas weeyaan waxay u dhigantaa shakadoo kale iyo wix la midka qolyahan hadda askarta markay socdaan bahallahan dhexda ay ku xirtaan oo baagga waxyaabahaas oo ugu jiraan bahallahan qasnadaha iyo ay ku dagaalamaan ay ugu jiraan halkaasoo kale ka dhigantay way qarniga qaranihi wa taasba fajacala fa akhraja wuxuu ka soo saartay ninkii tamaraatin timiryaala min qaranihi gabooyadiisa ayuu kala soo baxay weeyaan nacam fajacala wuxuu gudagalay yaakulu inuu ka minhunna ayaga xaggooda timaraadka weyaan uma qaal wuxuu yidhi lain ana aniga xayitu haddii aan noolaado xataa aakula ilaa aan ka cuna oon ka dhammayso tamaraati timaryaalkaygaan haadii ee tan iyada la waa nolol awiila aad u dheer weyaan faramaa wuxuu tuuray biha iyada faramaa wuxuu turay bimaa kaana wax alla wixii ahaaday macahu maciisa oo min atamri timir ah uma intaa kadib qaatalahum uu la dagaalamay xataa qutila ilaa laga dila rawahu muslim alqaranu bifatxi alqaafi wara labadaba oo la kordhaba huwa jucbat anishaab aw nushaaba leebabka meesha la geliyo oo lagu xanaaneeyo weeyaan xadiidku saddex boqol iyo toban iyo lixaad canhu waxaa laga wariyey anas bin maalik radi allahu tacala anhu qala wuxuu yidhi ja'a naasun dad baa yimaadeen ila nebi nabiga u yimaadeen sala allahu aleyh ali wasalam maxay yidhaahdeen an ibca nala bixi oo nala dir macana anaga maca anagana raaci rijaalan ragna raaci oo yucallimuunana baraan alqur'aana qur-aanka iyo wsunata sunnadana jasaak allah khayr baarak allah fiik ayb fabacaa nabigu wuxuu bixi alayhi الsalaatu wasalaam ayb fabacaa nabigu wuxuu la bixiyey ilaahim ayaga sabciina rajulan toddobaatan nin ayuu nabiga la bixi weeyaan oo min alansaari ree ansaareed ah yuqaalu waxaa loo yidhahdaa toddobaatankaas alquraa'u quradi ragga quraada ahaa oo qur-aanka akhrin jiray ama qur-aanka xambaarsanaa ayaa loo yaqaana weyaan fiihim waxaa ka mid ahaa khaali abtigay ayaa ka mid aha xaraam la yidhaahdo nacam yaqra'uuna raggaas shaqadooda marka warramay yaqra'uuna waxay akhrinayan alqur'aana qur akhriyaan wayatadaarasuunahu waxay isu meeriyaan oo isla muxuu ahay bartaan bileyl habeenka yatacallamuuna ayagoo baranan weyaan wa kaanuu waxay ahayn binahari maalintana yajii'uuna kuu yimaada oo la imaada cafan yajii'uuna kuu la imaada bilmaai biyo oo keena weyaan oo fa kadibna markaasay dhigi jireen fi lmasjidi masjidka si dadka jooga ay u cabaan weyaan wayxtaibuuna waa soo qoryo gurin jireen oo fa yabiicuunahu qoryahaas ay marka gadi jireen wayashtaruuna bihi waxay kusoo gadan jireen aطacaama cunada liahli sufa ragga xerta ah oo masjidka jooga ahlu sufa loo yaqaanay ay cunno ugu dhigi jireen qoryaha ay soo guraan weyaan iyo walilfuqaraai fuqarada magaalada madiina fabacahum annabiyu nabiga ayaa marka diray calayhi الsalaatu wasalaam oo raggi ayuu raaciyey facaraduu lahum way u banbaxeen nimankii facaraduu lahum ay u banbaxeen faqataluuhum way laayeen weyaan qabla an yabluquu lmakaana booskii ay u socdeen intayna gaareen weyaan ninkii la socday isaga ma ballanfurin laakiin qolo kale oo inkaar qabto oo asaga tolkiisa ah ayaa waxaa weyaan qolyo kale kusoo kicin ricil iyo dakwaan iyo casiya iyo raggaas ayaa lagu soo kici weyaan xitaa qolo kale ayaa muxuu ahaa nacam faqataluuhum way laayeen qabla an yabluu intaana gaarin almakaana makaan makaankay u socdeen fa qaaluu waxay yidhahdeen raggii marka ayaa dhawaaqeen oo iyagii markii la laaynaayey oy ku socotay mxuu seefta iyo warmaha iyo leebabka ay ku socdeen ayay dhawaaqeen wayaan waxay yidhahdeen allaahumma allahayow balliq gaarsii canna xagganaga naga gaarsii nebiyana nabiganaga annaa annaga qad laqaynaaka aw laqiinaaka inaan kula kulannay oo faradiinaa canka faradinaa aan ka raalli noqonay canka xaggaada oo waradiita cana radia allaahu canhum waraduu canhu inaad naga raalli noqotay annagana aan kaa raalli noqonay rabbi ou muxuu ahay nabiga naga gaarsiiye xaggiis weeyaan nabiga naga gaarsiiye calayhi salaatu salaam nacam intaas warka halkaasu ku dhammaaday wa ataa rajulun anas baa warka wata marka wuxuu ka warramayaa markay xabadda ay marka ragga lalaynayey eh, abtigiis oo xaraam ahaa wataa rajulu nin baa u yimid xaraaman ninka la araam haala anasin buu yimid min khalfii gadaal uga yimid faacanahu wuu ku duray birumxin waran ayuu ku duray xata anfadahu ilaa uu ka dusiye weyaan waranka ayuu ku duray ilaa uu ka dusiye weyaan faqaala xaraamun xaraam wuxuu yidhi fustu warabbi lkacba fustu waan liibaanay warabbi lkacba kacbada rabbigeedan ku dhaartaye liibaan ay liibaan ka dambeeyin ayaan helay qad qutiluu waa la dilay wainahum iyagana qaaluu waxay yidhaahdeen allaahuma allahyow balliq canaa naga gaarsiiye nebiyana nabiganaga annaa annaga qad laqiinaaka inaan kula kulannay oo faradiina caanka aan ka raalli noqonnay ow radiita canna aad naga raalli noqotay muttafaqun caleyh wahada lafdu muslim weeyaan anhu anas waxaa lg radi allahu tacala anhu qal wuxu uhi anas ahaaba cammii adeerkay ayaa ka maqnaaday anas ibnu nadr ayaa ka maqnaaday radia allahu tacala anhu wuxuu ka maqnaaday can qitaali badrin dagaalka badar ayuu ka maqnaa dagaalka badar wuxuu ahaa dagaal cajaa'ib badan oo lidaalika xataa ragga qaar oo waxyaaba culus ku dhaca wax weyn oo dembi weyn oo aad u weyn ku dhacay oo saxaabada ka mid ah waxaa muxuu ahay dilitaankii iyo inay dhib muxuu loo geysta waxaa lagaga istaagay inay yihiin reer bader lidaalika saxaabada waxay ku kala horrayn jireen bader ayuu hebel xaadiray iyo wuxuu xaadiray baycat ridwaan baycadii xudaybiye ka dhacday markii loo socday magaalada maka oo gaalada ay eh, xireen muslimiinta ay u diideen iyo nabigeen calaih slat slaam dadkii oo warka uu soo gaaray in cumaan bin cafaan radi allahu taala anhu ardaha oo meesha loo diray lagu dilay oo rasuul ahaa la dilay oo adeega aha la dilay ay gaartay ay soo gaartay saxaabadii ayaa marka beycay nabiga la galeen calayhi salatu slam beycada maxay noqotay beycadaas waxaa weyaan albeyca almowt in la dhinto ayaa nabiga laguna baayucday sala allahu aleh ali wasalam ayb marka waxaa weeyaan amii adeerkay ayaa ka qaaba camii adeerkay ayaa ka maqnaaday ayuu anas bin maalik anas ibnu nadr ahaa radia allahu tacala canhu can qitaali badrin buu ka maqnaaday faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah yow qibtu waxaan ka maqnaay oon ka maqnaaday can awali qitaalin dagaalkii uga horreeyey oo qaatalta aad dagaalantay almushrikiin aad la dagaalantay weyaan lain illaahu alla weyne hadduu ashhadanii ixaadiriyo qitaala almushrikiina gaalada dagaalkooda layarayanna ilaahay subxana wa tacaala wuu muujin doonaa ama wuu arki doonaa ma asnaca waxaan samaynaa weeyaan falamaa kaana markii ay haatay yowma uxudin maalinta uxud inkashafa almuslimuuna muslimiintu way feedmeen way carareen weyaan way baxsadeen faqaala wuxuu yidhi allahuma allahw innii aniga acdiru ilayka waxaan kaaga cudur daaranayaa mima sanaca haulaa kuwan waxay sameeyeen yacnii asxaabahu asxaabtiisi cararka ay carareen dagaalka carareen aan kaaga cudur daaranayaa waabra'u ilayka waan kaaga beri noqonaya oo muxuu aha bannaankan ka maraya arrinta ayadoo beri baan ka ahay ilayka xaggaada mima sanaca haaulaa kuwan waxay sameeyeen yacnii almushrikiina mushrikiinta oo dagaalka ay muslimiinta baabi'inaan iyo dhibka ay hayaan beri aan ka ahay weeyaan uma taqadama kadibna waa hormaray faistaqbalahu sacd bni mucaad ayaa qaabilay faqala wuxuu yidhi yaa sacdu sacdow sacd ibni mucaad ayaa qaabilay wuxuu yidhi yaa sacdu sacdow ibni mucaad aljannatu jannada aljannata jannada warabba annadri aabbahay oo nadar rabbigiisaan ku dhaartee jannadii ayaan helayaa weyaan ajdu aljannata nacam aljannata janno ayaan helayaa weyaan warabba annadar baan ku dhaartay yaa sacd ibni mucaadow aljannata janno ayaan helayaa weyaan oo jannadii ayaa hortayda taagan warabbi annadar baan ku dhaartay inii aniga ajidu waan helaa riixaha udugeeda ayaan ka helaya min duuni uxudin uxud ka soka ayaan udugeeda jannada ka helaya weyaan qaala sacdun wuxuu yidhi fama maan awoodin nabigu u sheegayna marka dambe yaa rasuula rasuulka allow maa sanaca wuxuu sameeyey ninkaas wuxuu sameeyey geesinimada iyo naftii siduu u huray aniga tabartaas iyo muxuu ah geesinimadaas waan keeni waaye sacadna waa taqaani ibn mucaad iyo sacd ibni cubaada labadina ree aws iyo khasraj kale hogaaminay ahaayeen waa ragga basharka wakhtigaa joogay ragga ugu geesisan ay ahayeen maca dalika wuxuu leeyahay wuxuu ninkaas sameeyey ani waan samayn waay weyaan qaal anas wuxuu yidhi fawajadnaa waan helnay bihi isaga bidcan wa amaaniina darbatan dhowr iyo muxuu ahay siddeetan eh, nabar iyo dhufasha bisayf sayf lagu dhuftay aw tacnata ama duritaan lagu diray biruuxin waran lagu diray aw ramyatan mxuu ahaa tuuritaan lagu tuuray oo lagu gamay bisahmin leeb lagu gamay weyaan wawajadnahu waan helnay qad qutila isagoo la dilay wamaala bihi ay mxuu ahay suura xumeeyeen almushrikuuna mushrikiinta tamiilka waa sanka iyo dhegihii iyo wixii qofka oo laga jaro oo wejigiisa la bedelo waa suura xumayn weyaan waqad qutila isagoo la dilay wamaala bihi ay suura xumayn almushrikuuna gaalada famaa carafahu muusan garanin axadun axad ilaa akhtuha walaashiis bibanaanihi farihii ay ku garatay weyaan <clears throat> qaal anas wuxuu yidhi kunaa waxaan naraa kuu arka aw nadunnu kuu maleeyo ana hadihi ilaaya aayaddanoo tanna nasalat inay kusoo degtay fiihi isaga iyo wa fii ashbaahihi kuwa isaga shabaha oo la nooc ah oo sidaas muxuu ahaa diidka lagu geeriyooday ogu dhintay inaad muxuu aha aayaddan kusoo degtay aad maran jirin ayadda waatee min almuminiina muminiinta waxaa ka mid ah min almuminiina ay ka mid ahaadeen muminiinta rijaalun rag raggaasu sadaquu run sheegeen maa ka run sheegeen caahaduu ay kula ballameen allaha la weyne calayhi isaga fa minhum waxaa ka mid ah man ayaa ka mid ah qadaa gutay naxbahu geeridiisii iyo ballantii u galayba naxbigaas waxaa weeyaan waa mowdkii laakiin mowd keligiis ma ahaana mowd iyo ballantii ay alla la galeen subxaana wa tacala inay wadadiisa ku dhintaan labadiba way la imaadeen weyaan fa minhum waxaa ka mid man qof qadaa gutay naxbahu la waqad sabaqa wuxuu nooga soo hormaray muxuu ahaa fii baabi almujaahada mujaahada baabkeed ayuu nooga soo hormaray weeyaan nacam xadiidka boqol iyo sagaalaad ayuu nooga soo hormaray xadiid kun saddex boqol toban iyo sideedaad wacan samurata radia allahu tacala anhu qala wuxu yhi samura qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alيh ali waslem ra'aytu leylata xali waxaan arkay rajulayni laba nin atayaani i yimaadeen fasacida bi waxay ila koreen geedka ilaa koran geed weyn weeyaan faadhalanii waa i geliyeen daaran daarbaa i geliyeen iyo guri hiya ayadaba axsanu wanaag badan wa afdalu fadli badan lam ara aan arkin qatu weligay axsana wax ka wanaag badan minha iyada xaggeeda qaala waxay yidhahdeen ama hadihi daar daartaan miya fa daaru shuhadaa shuhadada daartooda weeyaan rawahu lbukhaari ee wariyey wa huwa asaga xadiidkan bacdun waa qayb oo min xadiiin xadiid طawiilin ee dheer fiihi waxaa ku sugnaay anwaacun min alcilmi noocyo oo cilmiga ka mid ah ayaa ku sugnaa weeyaan sayatii wuxuu ku imaan doonaa fii baabi taxriimi اlkadibi beenta xaaraanimeeda ayuu ku imaan doonaa biidn illah caza wajal xadiidka kun saddex boqol toban iyo sagaalaad wacan anas ibni maalik radi allahu tacala anhu ana uma rabiic umm- umm gabadh uma rabiic la yihahda bint albara wahiya ummu xaariata ibnu suraaqa labada canug ayadaa dhasha weyaan umm wahiya ayadana ummu xaaria ibnu suraaqa weeyaan islaanta ayada ah ay atat nabiya nabiga u timid sala allahu aley wasalam suraaqahaas ninka la yidhaha xaaria ibnu suraaqa waxuu ka mid ahaa raggii ku geeriyooday oo ku shahida ayuu ka mid ahaa arda atat nabi nabiga u timid faqaalat waxay tidhi yaa rasuulahyow alaa tuxadiunii maad iga warantid can xaariata xaaria iyo xaaladiisa wa kaana wuxuu ah xaaria qutila mid lagu dilay yowma badrin maalinta bader baa lagu dilay wayaan shahiidan fain kaana hadduu yahay fi ljanati janna hadduu ku sugan yahay sabartu waan sabriyay tihi uma xaaria wain kaana hadduu yahay hayra arinkaas arin aan ahayn oo uusan janno ku sugnaynna ijtahadtu waxaan ku dadaalayaa calayhi dushiisa filbukaai ijtahadtu waan ku dadaalayaa calayhi dushiisa filbukaai oohinta aad baan ugu oynaya weyaan oo niyaaxadii ay samayn jireen caadada carbeed ahayd ayaan la imaanayaa weyaan ayib fa wuxuu yidhi yaa umma xaaria umma xaariay innahaa iyada ninka meesha u galay jinaanun waa jannooyin oo filjannati jannada gudaheeda ku sugan weyaan wa ina ibnaki wiilkaadana asaaba wuxuu asiibay alfirdows alaclaa firdows alaclaa ayuu haleelay weeyaan rawahu lbuhaari lidalika nabigeena calayi slat slam wuxuu dhihi jiray hadii aad ilahi waweydiisan jannada weydiisanaysaan fas'alu allaha alfirdows alaclaa marka inaad firdows aclaha ilahay uu ku siiyo inaad muxuu ahaa aad weydiisata ayuu nabigeena faray sal allah alih waslem xadiid kun saddex boqol iyo labaatanaad wa can jaabirin cabdillahi radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi jaabir jii'a waxaa lala yimid oo la keenay biabi aabbahi oo meyd ah oo la dilay yowma uxudin la dilay ayaa loo keenay ila nabiy nabiga loo keenay sal allah alay aslam waqad muila isagoo la suura xumeey bihi isaga la suura xumeey weyaan suura xumeyn baa lagu sameeyey sankii dhagay wixii ka jarayaan wax dhaqan carbeedna ma ahayne waxyaabaha ay bilaabeen ay ka ahayd yowma uxud laakiin saas ma ahaan jirin dhaqankooda fa wudica waxaa la dejiyey bayna yadayh labadiis bayna yadayh hortiisa nabiga ayaa lasoo dhigay ninka weyaan aabbahi ahaa fadahabtu marka waxaan u tallaabo qaaday oon damcay akshifu inaan faydo can wejhi wejigiisa wejiga aan ka fayda weyaan fanahanii qowmii qoladayda ay iga reebeen dadkii qaraabada aan ahayn may ha faydin wax aad kuu dhiba oo ku xanuujiya ayaad mxuu arkaysaa waxbaa faydin faqala nabi nabigen wuxu yhi sal l slm maa zaalat kama ayna zuulin almalaaikatu malaaigta tudiluhu inay ku haraysa biajnixatiha garbaheeda malagta haraynaysaasuu yidhi nabigan ala sl mutafaqun caleyh marka qofka shahiidka inuu xaaladiisa ay noocaas too cadayna aleh slat slaam xadiid kun saddex boqol iyo ko iyo labaatanaad wacan sahl bni xunayfin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana rasula rasulka sal l slm qaal nabigan wuxuu yidhi man salaka qofkii qaado cafwan man sa'ala qofka weydiista allah alla weyne tacala korahayo ashahaadata shahiidnimo qofka alla weydiisa bisidqin runna ku weydiisa ballaqahu allaahu ilaahay baa gaarsiiya manaasila shuhadaa'i shuhadada boosaskooda la gaarsiiya wain maata haba ku dhinta calaa firaashihi firaashkiisa ku dhinta weeyaan nacam rawahu muslim waa wax ad weyn qofka inuu ilaahay kadibna uu sariirta kaga dhinto kadibna mxuu aha shuhadada ilahi uu dara waa nicmo weyn xadiid kun saddex boqol iyo laba iyo waan anas radi allahu anhu qala wuxu anas qaala rasul rasulka al wuxu yhi man talaba shahaadat shahaada qofkii alla weydiisto saadiqan isagoo run sheega oo qalbigiisa iyo muxuu ahaa ay runka tahay qasadkiisa uctiyaha waa la siiya walow lam tusibhu ayna asiibin oo shahaada helin rawahu muslim ajirkeedii baa la siiya weeyaan xadiidkun saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad can abi hurayrata radi allahu taca anu qal wuxu abu hurayra qala rasul rasulka wuxu yih sal l slem maa yajidu ma hela ashahiidu qofka shahiidka ah min massi alqatli geerida taabashadeeda ilaa kamaa sidii oo kale mooyane yajidu u hela axadukum midkiin min massi alqarsati qandhuufada ama qaranjuufada muxuu ahaa taabashadeeda sida u dareema unbuu u dareemaa weyaan geerida qofka shahiidka xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad wa can cabdillahi bn abi awfa radia allahu tacala canhu ana rasul rasulka al sal slm fi bacdi ayaamihi ayaamihiisa iyo maalmihiisa qaarkood allatii taasoo laqiya ula kulmay fiiha iyada alcaduwa cadowga ula kulmay gaalada ula kulmay wayan intadara nabiguu sugay xataa maalat ishamsu qoraxda ilaa ay ka iilato oo bartamaha samada ay ka iilato dhanka duhurka iyo dhanka galabta ay u iilato weeyaan uma qaama nabigu istaagay fi naas dadka ayuu istaagay dhex istaagay faqaala wuxuu yidhi isagoo wacdina ayuha laa tatamanaw ha jeclaanina oo ha degdegsanina liqaa alcaduwi cadowg inaad la kulantaan wasalu llaha alla weydiista alcaafiyata badbaado weydiista allah subxana wa tacala faidaa laqiitumu haddii aad la kulantaan gaaladii fasbiruu war sabraay waclamu waxaad ogaantaan ana aljannata jannada taxta dilaali suyuufi seefyaha harkooda hoosteed inay ahaatay weyaan harka seefaha hoostiisa inay ahaato ogaada weyaan uma qaala nabigeen wuxuu yidhi allahuma allahw munzila alkitaab yaa munzila alkitaab allihii kitaabka qur soo dejiyo wa mujriya asaxaab daruurta allihii muxua socodsiiyo wa haazima alaxzaab isbahaysiga rabbiga jibiyo ihzimhum ilaahayu jabi waansurna calayhim anaga noo gargaar muttafaqun calayh xadiidka kun saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad wa can sahl ibni sacdin radi allahu tacala anhu qala wuxu yihi sahl rasul rasulk al wuxuu yidhi sala allah alay slam laba hintaani laba laa turaddaani lama radiyo waa laba alamaa waxaa yar turadaani in la celiyo oon la ajiibin weyaan adducaau ducada cinda anida markii la adama agtiisa weyaan waxaa weya khaasatan bayna aladaani waliqaama wa cinda albasi jihaadka iyo dagaalka muxuu ahaa agteedana xiina wakhtiga maxaa idiin qoran yulximu yulximu bacduhum bacdan barkood barka kale ay mxuu ahay isdhex galaan oo si fiican mxuu ahay iskugu milmaan oo dhiigga iyo mxuuaha seefton meesha ay saa u socota wakhtiga asagaana allabaryada lama radiyay ayuu nabigeen yidhi alai sl rawahu abu daawuud biisnaadin saxiix xadiku xadiisaya kadalika waxaa la mid ah wakhtiga roobka u da'a weeyaan waxaa ka mid ah markuu diiqa u dhawaaqoo kale wamaa ilaa dalika xadiidka kun saddex boqol iyo lix iyo kaana rasul rasulk ala w sal slm idaa haza hadduu duulo qaal wuxuu dhihi jira allahuma alehw anta cadudii adiga ayaa cududayda ah adiga ayaa gargaarahayga weeyaan wa nasiirii gargaarahaygan adiga weeyaan qof kaloo gargaaro oon haysto lama arka bika adiga ayaan ajuulu ay udaaficu bika ajuulu adiga ayaan muxuu aha intaan meel ka wareega meel kale ugu wareega awooddaada ayaan meel intaan ka wareega ayaan meel kale adiga awoodaada ayaan muxuu ahaa cadowga iskaga difaaca oon iskaga reeba weyaan bika ajuulu adiga ayaan mxuu awoodaada ayaan mxuu ahaa cadowga iskaga dafcinaya oon iskaga reebaya oon mxuuaha iskaga mancinaya weyaan bika asuulu bika ajuulu nacam maxaa idiin qoran bika maxaa idin qoran ajiinka weyaan sada haddii bika axuu la yidhahdana waxaa weeyaan xeeladii bay noqonaysaa laakiin hadda sida qoran waa bika ajuulu weyaan waxaa weyaan macnahan waa labada macno oon sheegay wa bika adiga ayaan asuulu ay aibu aan cadowga aan ugu dulbooda weyaan cadowga inaan ku boodo oon iska difaaca adiga awooddaada ayaan ugu booday weyaan wabika adiga awoodaada ayaan uqaatilu rabbi oo ku dagaalama ayuu nabig dhihi jira alai sl slam rawahu abu daawuud watirmidi wa qaala xadiidun xasan xadiidku xadiid saxiix weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo toddoba iyo labaatanaad wacan abi muusa waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sal l slm kaana wuxuu nabigeena idaa khaafa hadduu ka baqa qowman qola qaala wuxuu dhihi jira allaahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim allaahuma allahyow inaa annaga najcaluka waxaan ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda dhuuntaan ku gelin kuwaas weyaan dhuunta ugal wnacuudu bika waan kaa magangelayna min shuruurihim shartoodan aan kaa magangelayna rabbiyow saasuu nabiga ina jir alai sl slam rawahu abu daawuud biisnaadi saxiix xadiidka kun saddex boqol iyo sideed iyo labaatanaad wacan ibn cumar radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulka al sl slam qal nabigan wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu xiray fii nawaasiha fooddeeda waxaa lagu xiray naasiyada waa foodda weeyaan fooddeeda waxaa lagu xiray alkhayru khayr oo dhan ayaa lagu xiray ilaa yowmi alqiyaama ilaa maalinta qiyaama laga gaaro weeyaan mutafaqu calayh adawaadka lagu jihaadayay oo tiknikada maanta u dhiganta fardahay ahayd weyaan marka fardaha khayr mxuu ahaa ilaahay foodeeda uu ku xiray ayuu nabiga leh calayhi salaatu wasalaam xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo labaatanaad wacan curwata albaariqi waxaa lagu radi allahu tacala anhu ana nabiya nabigana sal slm qaala nabigan wuxuu yidhi alkhaylu fardaha macquudun waxaa lagu xihay fii nawaasiiha alkhayru khayr baa lagu xihay ilaa yowmi alqiyaama alajru ajr iyo walmaqnamu haniimo ayaa lagu xihay muttafaqun calayh xadiid kun saddex boqol iyo soddonaad wacan abi hurayrata radi allahu taca anhu qala wuxu yidhi nabigeena qaala wuxuu yidhi abu hurayra cafwan qala rasul rasulk wuxu yidhi sal l slam man ixtabasa qofkii xirto qofkii xabisto oo xirta farasan faras fii sabiililah jidka alle iimaanan rumayn uu rumeey bilah alla weyne iwa tasdiiqan rumayn uu rumeey biwacdihi ballantiis uu rumeey ballanqaadkiisa fa ina shibcahu dheragtiisa u dherga faraskaas iwa riyahu cokanaanta u degada degeeyo iwa bawlahu kaadada u kaadi intaba fii miisaanihi miisaankiisa ayaa looga buuxina yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo weeyaan rawahu buhaari imam buhari xadikana wariyey naam xadii kun saddex boqol iyo ko iyo soddonaad wa can mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi ja'a rajulin baa u yimid ila nabi nabigu u yimid sal slm wuxuu u keenay binaaqatin hal ayuu u keenay makhtuumatin la qamisay mataqana la qamisay raga dayarta waxaa weeyaan neefka geela waa taqaanaan wejiga bini adamka o kale ma wejigiisa soo dhuban ya mogta marka xeragga waxaa loo saaraya halkaas halkaasaa loo saari qoorta iyo halkaasa laisku xiray marka muxuu ahaa bedelkii fardaha iyo waxyaabaha iyo la xakameeyo oo la geliye muxuu ahaa bir i wax la geliye isaga saa lama yeela halkaasaa loo saaraa ilaa inuu bacaasi waa gooni mooyane marka makhtuumka jaءa rajul nin baa yimid ila nabi sal slm binaaqatin hal buu keenay makhtuumatin la qamisay qamisay qamiiska caadiga weyaan la qamisay saas haddii aad mxuuah garan weydaan khamiiska ku xasuusta binaaqatin hal makhtuumatin la qamisay faqaala wuxuu yidhi hadihi tanaytu fii sabiili lah jidka alle ayaan u keennabay allow aan ula baxay weyaan faqala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm laka way kuu sugnaatay adiga bihaa ayada sababteeda yowma alqiyamati maalinta qiyaama sabcu miata naaqa toddoba boqol oo halaad ayaad leeda weeyaan kulluhaa dhammaanteed makhtuumatun ay qamisan tahay weyaan oo la qamisay rawaahu muslim xadiidka kun saddex boqol iyo laba iyo soddonaad can abi xamadi waxaa laga wari yuqaal waxaa loo yihahdaa abu sucaad wa yuqaal waxa la abu asad wa yuqaalu abu caamir wa yuqaalu abu camrin wa yuqaalu abulaswad wa yuqaal abu cabsin <laughs> imtiaan cuqbat ibni caamirin radia allahu tacala anhu arda waxaa weeyaan ilmihii loogu kunyaynaya malaha aad tiro batay marka intaba intan way noqon kartaa oo ninka canugiisi kii yara waa dhihi kara abu maxamed kii weynan abu yuusuf in la dhaha wax ishkaal weyn ma lahan sida asalka tahay canug u weyn in qofka kunyadiisa ay noqoto cuqbat bn camr aljuhani radia allahu tacala anu qala wuxu rasul rasulka allan ka maqlay sala allahu calayhi waaalihi wasalam nabigaanan ka maqlay wa huwa isagana cala mimbar mimbarka uu saaran yaquul wuxuu le nabigeenna waaciddu wuxuu akhrinayaa waciduu lahum ma staactum min quwa waiduu war u diyaariya waaciduu diyaariyay ama diyaarsaday lahum ayaga gaaladii iyo mushrikiintii ma staactum waxaad awoodaan oo min quwatin awood u diyaarsada nabiga oo aayaddaas akhrina qur-aanka ayuu mimbarka saarnaan maqlay weeyaan markaasaa wuxuu leeyahay alaa hooyay ina alquwata awoodda ilaahay u idin faray alramyu waa ganitaanka weeyaan wax la gamo iyo shiishka iyo toogta weeyaan alahoy ina aramya ina alquwata awoodda alramyu weyaan alaa ina alquwata alramyu weyaan marka eh, shiish barashada iyo toogta iyo qiimaha ay leedahay ayuu nabigeena cadayna calayhi sala slam ku fasiray ayadan xadiidku saddex boqol iyo soddon iyo saddexaad canhu waxaa laga wariyey cuqba qaala wuxuu yidhi samictu rasul lah ban ka maqlay sal slm yquul nabigeenola satuftaxu calaykum waxaa lidiin furi doonaa arduuna ardooyin baa lidiin furi doona dhulal baa lidiin furi doonaa wayakfiikum allahu alla weynaa idinka kaafin doona cadowgiinna oo meel idinka saari doona weyaan falaa yacjiz yuusan ka daalin uusan ka cajizin axadukum midkiin an yalhuwa inuu ku ciyaaro biashumihi leebabkiisa inuu ku ciyaaro oo inuu toog barta yuusan ka daalin rawahu muslim xadidkunaad wacanhu waxaa laga wariyay cuqba annahu qaala wuxuu yidhi qaala rasul rasulka wuxu yih sal sl man cullima qofkii la bara alramya tuuritaanka iyo toogta la baro uma taraka kadibna iskaga taga falaysa mina anaga naga mid ma ahan aw faqad casaa wuu caasiyey io anii soddonaad canhu waxaa laga weri cuqba radia allahu tacala anhu qala wuxuuhi cuqba samictu rasuulah baan ka maqlay sala allah alay slm yquul isagoo leh ina allaha laweyna yudkhilu wuxuu ku geliyaa bisahmi halka leeb alwaaxida bisahmi leebka alwaaxidi ee keliya alaaata nafarin saddex kooxood ama saddex qolo aljannata jannuu ku geliya saanicahu ninka sameey jannaad ku geliya yaxtasibu isagoo muxuu ahay xisaabsana fii sancatihi sancada iyo samaynta u sameeyey alkhayra ajar iyo wanaag ka xisaabsana janna ku geeya iyo waraami bihi kan muxuu ahay gama oo waxaa weeyaan ku jihaadana ilaah janna ku geliya iyo wamumbilahu iyo qofka muxuu ahaa baalasha u samayna oo baala ilan leebka wuxuu bahan in la baalo beel leeb aanaan baalo lahayn meel dheer ma gaaraayo marka intaasba halkaas leeb ayaa ilahay janna ku geliya subxana wa tacaala warmuu e war waxaa weeyaan toogtahay oo wax tuura warkabuu war muxuu ahaa fardaha iyo wixii lamidka fuula wa an tarmuu inaad toogataan ay axabu ilaya xaggayga halgacaylo badan yahay min an tarkabu inaad fuushaan weyaan waman taraka ramya toogta qof iskaga taga bacda an cullimahu markii la baray kadib rabatan canhu nacayb uu naca iskaga tago fainaha iyada nicmat waa nicmo taraka iskaga tag weyaan o qaala uu yidhi kafara uu ku kufriyay rawahu iyo lix iyo soddonaad wa can salamati akwa radi allahu tacala anu qala wuxu uhi salama mara nabiy nabigaasoo mar calaa nafarin koox yantadiluuna waxaa weeyaan toog oo leebtuuranayaan weyaan faqaala wuxuu yidhi irmuu wartuuray bani ismaaciil ismaaciil ilmiisiyow ilaa carabta hadda nabigeena cala waqtigiis joogtay oo maka joogtay usuushooda xaggey ka jeeday in badanoo ka mid ah waxay ka jeeday nabi ismaciil alayhi salaam isagaa ka mid ah raggii nabi ismaciil ka jeeday calayhi salatu wasalaam fa ina abaakum aabbihiin kaana wuxuu ahaa raamiyan mid muxuu ahaa toob badan oo wax tuuro ayuu ahaa weya rawahu lbukhaari xadiidka kun saddex boqol iyo todobaio soddonaad wacan camr bn cabasata radi allahu tacala anu qal wuxu uhi camar samictu rasuulalah baan ka maqlay sal slm yaquul nabiganola man ramaa qofkii tuura bisahmin leeb fii sabiili illaahi fa huwa lahu isaga waxaa uu sugnaaday isaga awgiis cidlu muxararatin cidlu raqabatin muxarara cidliga waa dhig weyaan wax u dhigmo weyaan cidlu raqabatin muxararatin qoor la xureeyey ajar u dhigma ayuu leeyahay weyaan ajir udhigmu leeyahay rawahu abu dawud wtirmidi waqala xadiidan xasan saxiix xadiidka kun saddex boqol iyo siddeed iyo soddonaad wacan abi yaxya waxaa laga wari quraym ibnu fatikin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasul rsulka wuxuu yidhi sal sl man anfaqa qofka bixiya nafaqatan nafaqo fii sabiillah jidka alla ku bixiyo kutiba lahu waxaa loo qoraa sabcmiati dicfin toddoba boqoloo lalaab loo qoraa weyaan rawahu tirmidi qaala xadiiun xasan xadidka xadii saxiix weyaan iyo sagaali sodonaad can abi saciidin waxaa lagu radi allahu taca anhu qala abu saciid qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allah aleh wasalam maa min cabdin adoonma jir yasuumu sooma yowman maalin fii sabiili lahi ku sooma ilaa hadduu sameeye miya baacad allahu ilahay baa fogoya bidalika alyowm maalinta ayada wajha wejigiisa caynaar naartuu ka fogaya sabciina khariifan toddobaatan dayr weyaan ama toddobaatan sana mutafaqun caleyh xadid kun saddex boqol iyo afartanaad wacan abi umaamata waxaa lagu radi allahu tacala anhu can nebiy wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi man saama qofki sooma yowman maalin fii sabilah jidka alle ku sooma jacala allahu lahu jacala allahu alle wuxuu yeela baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna annaar naarta dhexdeeda khandaqan god buu ka yeelaa kamaa bayna asamaai samada iyo walardi arada inta udhexaysa la eg oo saas u weyn ayuu ilahay udhexaysayaa weyaan isaga iyo iyo naarta rawahu tirmidi qala xasan xadiidka waa xasan lighayri waa xadiid daciifa laakiin duruq badan iyo waxbaa laisugu jamciyey markaad xasan lighayri noqdo weyaan xadiidka kun saddex boqol iyo ko aartanaad ko iyo afartanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu qal wuxu abu hurayra qaala rasul rasulka al wuxuu yidhi sala allah alay slam man maata qofkii geeriyooda walam yaqzu aanan duulin walam yuxadid nafsa nafsi aan ugu sheekayn biqaswin duulaan maata wuu dhintaa calaa shucbatin gobol oo min anafaaqi munaafiqnimo ku dhintaa rawahu muslim xadiidku saddex boqol iyo laba iyo afartanaad wacan jaabir radi allahu tacala anhu qala wuxu jaabir kunaa waxaanayn maca nabigaan la jirnay sal lla slem fii hazatin duulaan faqala wuxuu yidhi ina bilmadiinati ay ku sugnaadeen madiina rijaalan rag ina bilmadiinati madiina waxaa ku sugnaaday rijaalan rag maa sirtu ma socotaan masiiran socod ma socotaan walaa qatactu ma goysaan waadiyan waadina ma goysaan ilaa haddii aad samaysaan kaanuu macakum ay idinla jiraan xabasahum almaradu xanuun ayaa xabisa weeyaan wa fii riwaayati riwaayat xabasahum alcudru cudur ayaa xabisay wa fii riwaayatin ilaa haddii ay dhacdo miya sharakuukum fi lajri ajrka idinla wadaagaan weeyaan rawaahu albukhaari baa wariyey min riwaayati anasin wa rawahu muslim baa wariyey min riwaayati jaabir buu ka wariyey walafdu lahu lafdigana imam muslim ayaa iskale weeyaan raximah llah raxmatan wasica xadiid kun saddex boqol iyo afar iyo saddex iyo afartanaad wacan abi muusa abi muuse waxaa laga wariyey ana acraabiya nin reer baadiya ata nabiya nabigu u yimid sal l slem faqala wuxuu ya rasuul lahyu arajul nin yuqaatil wuxuu u dagaalamaya lilmaqnam haniimu u dagaalamay oo xoola u dagaalamay warajulni wuxuu yuqaatilu wuxuu dagaalamaya liyudkara in la sheegsheego ama la sheego hebel la yidhahdo ayuu u dagaalamay warajulni wuxuu dagaalami warajulnina yuqaatilu wuxuu u dagaalamaya liyuraa makaanuhu booskiisa iyo meesha aad mansilada ajoog in la ogaada yuu dagaalama weyaan wa fii riwaayati riwaayadna yuqaatil wuxuu dagaalamaya shajaacatan geesinimo halagu yihahda geesi baa tahay weyaan wa yuqaatil wuxuu dagaalama xamiyatan santaag iyo anafe iyo iyo qabyaalad iyo wix la ayuu dagaalamaya inuu muxuu ahaa tolkiisa u xanaaqo oo tolkiisa mxu wamaa ilaa dalik xamiyad waa noocaas wa fii riwaayatin wa yuqaatil wuxuu dagaalamaya qadaban caro uga caro tolkiisa iyo wix la midka faman kuma fii sabiililah jidka alla ku jihaad intaas aan sheegnay kee jidka alla ku jihaaday faqaala rasul rasulka al wuxu sal sl man qaatala qofku dagaalamo litakuuna inay ahaato kalimatullah kelimada alle towxiidka iyo islaamnimada inay noqoto hiya iyada alculyatan sarraysa fa iskaas isaga ayaa fii sabiili lah jidka alle ku dagaalami weyaan muttafaqun caleyh intii kale nabiga waxba kamuusan hadlin shajaacadii sooma qaadin fulaan sooma qaadin sumaan sooma qaadin hakada dhanka kale alle aada nabigeena calayhi salatu wasalaam kuwa iyaga mid ma mid kale oon meeshaba ku jirin ayuu nabigeena keenay sal allahu aleh ali waslem waxaa la mid ah muxuu ahaa nabigeena ala sla markii la weydiiyey marka xajka la joogay maa yalbas lmuxrim muxrimka muxuu xiranaya nabi allow markaasaa wax muslim muxrimka inuu xirto loo ogolya way badan yihiin laakiin nabigu wuxuu caddeeyey waxyaabihii koobnaa oo muxrimka aan loo ogoleen qofka xajka xirmada aan loo ogoleen inta ayuu nabigeena ku kaaftoomay sala allahu alayh waali waslem xadiidkun saddex boqol iyo afar iyo afartanaad wa can cabdillahi bn camr bn cas radi allahu tacala anhuma qala cbdillahi bn camr bn cas qaala rasul rasulka wuxu yihi sal ll slem maa min haaziyatin maa min haaziyatin koox duusha ma jirto koox maa min firqatin haaziyatin weeyaan maa min haaziyatin ay maa min firqatin firqad ma jirto haaziyatin duusha aw sariyatin gaadiilo oo tahzuu duusha weeyaan oo fatanam haniimaysato oo haniimo la imaado oo taslam kadib fatanamu haniimaysato oo wataslamu badbaado oo dhib ay soo gaarin ilaa haddii ay dhacda maya kaanuu waxay ahaadaan qad tacajalow kuwa hormarsaday uluay ujuurihim ajarkoodii marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood way hormarsadeen weyaan maxaa u baaqa noqday hal meeloo bas ah wamaa min haaziyatin wamaa min firqatin firqa ma jirto haaziyatin duusha aw sariyatin gaadiila oo tukhfiqu dhaca soo guuldaraysato tufiu guuldaraysato aw tusaabu la asiiba dhaawac wa lamid uu soo gaaro ama geeri ay soo gaarta ilaa haddii ay dhacda miya tama lahum ajruhumtama lahum waxa u taam noqda ujuuruhum ajriyaalkooda u taam noqda wey rawahu muslim xadiidkun saddex boqol iyo shan iyo afartanaad wacan abi umaamata radi allahu tacala anhu ana rajula nin ba qala wuxu ya rasul lahyow iidan lii iidin fi siyaaxati dalxiis inaan u baxa oon dalka adduunka aan mara iidan weeyaan faqaala nabi nabigan wuxuu yidhi sala allahu aleh ali wasalam ina siyaaxata ummatii ummadayda dalxiiskeed aljihaadu jihaad weeyaan oo fii sabiilah lagu jihad rawahu abu daawud ayaa xadiidkan wariyey biisnaadin jayidin xadiidkun saddex boqol iyo lix iyo afartanaad wa can cabdillahi bni camr cas radi allahu tacala canhuma qaala nebi wuxuu ka wari sal slm qal nabigan wuxuu yidhi haflatun noqosho ka ghaswatin duulaankii ay la tota weyaan qofka marka muxuu ahay mujaahidiinta ay duulaan oo ay duulaanka u socdaan iyo marka ay soo noqdaan waa isku ajar ayuu nabigeen sal l slm si socodkiina waa masjidka oo kale marka masjidka qofka muxuu ahaa uu usoo socda iyo markuu noqona ood meeshii aad ka soctay ku noqona ilaahay subxana wa tacaala ma dayaca ajarkaas weeyaan nacam ayb rawahu abu daawud ayaa xadiidkaa wariyey alhaflatu haflada uu yidhi imaam nawowi ayaa muxuu ahaa ayaa sharxi amaba qariibkaas caddayni raximah اllah wuxuu leeyahy alhaflaةu alrujuucu waa noqosho wاlmuraad ujoodka alrujuucu noqosho oo laga soo noqdo min alqaswi duulaanka laga soo noqdo bacda faraaqihi markuu muxuu ah eh, ka soo faaruq noqdo ood ka soo baxa weeyaan wa macnaahu macnihiisa wuxuu yahay anahu isaga yuhaabu waa laga hawaabsiiyaa eh, fii rujuucihi noqoshadiisa bacda faraaqihi markuu ka soo faaruqa min alqaswi duulaanka weeyaan xadiidka kun saddex boqol radia allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi lama qadima annabiyu nabiga markuu soo galay sala allahu calayh ali waslem uu ka yimid min ghaswati tabuuka duulaanka tabuuka talaqaahu annaasu dadka ayaa ka hortageen fatalaqaytuhu anna waan ka hortagay maca asibyaani carruurta anoon la jiro calaa haniyati alwidaac meesha loo yaqaano haniyat alwidaac alaca albadru calayna min haniyati alwidaaci waxay kutubtan ama waxyaabahan filmadan oo eh, jihaad baartuwan baartu iyo meelahaas oo horaan loo fariisan jiray oo taqriiban afartamey sano ka hor la sameeyey waxay nabigeena calayi sala slam markuu magaalada madiine yimid in lagu istiqbaalay alaca albadru calayna min haniyati alwidaaci arrinta ayada ayay sheegayaan laakiin arrinta ayada waxaa weeyaan eh, taariikh ahaanna nabiga si lagu soo dhaway calayi salat slam kolley markii aad fiiriso eh, oo madiine markuu imaanayey arrinta ayada ah waxaad aad u cadayna ma muuqdaan tan labaadna aniyatuludaac dhanka ay ku taallo iyo muxuu ahay meeshuu nabiga ka soo galay magaalada madiina oo quba ay ku taallo waa laba meeloo isku dhanba aan ahayn isku barjaha isku dhanba ma ahaba meeshuu nabiga ka soo galay alai slat slam waa quba waa dhanka quba nabigeena alai sla slm wuxuu dhanka quba ayuu ka yimid sala allahu aleh waa dhanka koonfurta ee masjidka nabiga alai slat slam koonfur wa koonfur meesha aniyatuludaac ay ku taallana waxaa weeyaan waa waqooyiga marka waxay isu yihiinba didi ay isu yihiin koonfur iyo waqooyi meel isku dhanba ma ahaba marka aniyatulidaaca waxay ku taallaa oo magaalada madiina kaga taallaa masjidu sabqi meel eh, koley kutubaha ay aad ugu taallo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam fardaha la diyaariyey oo laga shaqeeyey oo loo carbiyey inay muxuu aha dagaal galaan inay shaqeeyaan inay ordaan loo diyaariyey in lagu tartamo iyo fardaha iska caadiga oo mxuua ah xoolaha caadiga oo kale u daaqo ayaa nabiga ala sl meesha iyada tartan ugu qabtay waxaad ka bilaabay masjid bani zureyq meel la yidhaahdo oo naql jamaaciga meesha basaska ay ka bixi jireen horaan magaalada madiino kadibna ilaa aniyat alwidaac muslimka iyo bukhaariga iyo waad ka arki ka fiirin kartaan insha allahu tacala marka aniyatwidaac halkaasay ku taalla marka nabigeennu dhanka tabuukna waxay ku taalla dhanka waqooyiga dabcan dhankaan ay ka jirtay magaalada madiino markuu nabiga ka yimid tabuuka ayaa waxaa weeyaan ay dhalinyaradii iyo ilmihii iyo dadka hortageen oy nabigeena soo dhaweeyeen sala allah alay slam saa ibnu yaziidna wuxuu leeyahay dadkii soo dhoweeyey anoo canug yar ah raggii kaa hortagay ayaan ka mid ahaa waxaa noo soo hormartay saa ibnu yaziid in saa ibnu yaziid waa noo soo hormartay waxba dheer nooma jirin kitaab alxaj aan ku soo marnay qof xasuusta ma allah mustacaan oh, eh, dhanka maad soo aadaan marka ummaddan way maqlayaan adinkaa dhinacyaha gasheen sooma dhankan waxba waa laga maqli waayey dhankan waa laga maqli waayey mushkiladda waa waxaa weeyaan microfonka wax ka halaysan yanan filayaan calcumuum ninka saib bin aziid la yidhaahdo waa tii uu xajat alwidaac isagoo canug yar ah uu nabigeenna sala allahu calayhi waalihi wasalam la xajisiiy waa tii aan soo marayna sooma ayib marka can isaa'i bin yaziid radi allahu tacala canhu qaal wuxuu yidhi lama qadima الnabiyu nabiga markuu maray markuu mxuu ahay ka yimid min haswat tabuka u ka yimid talaqaahu waxaa la kulmay annaas dadka fatalaqaytuhu waan la kulmay maca sibyaani caruurta macooda calaa aniyat اlwadaac ayaa nabiga kaga hortagnay weyaan rawahu abu daawuud ayaa wariyey biisnaadin صaxiixin bihada اlafdi warawahu اlbukhaari ayaa wariy qaala wuxuu yidhi dahabnaa waxaan tagnay natalaqaa anagoo la kulmayna oo ka hortagayna rasul rasulka al sal slm maca sibyaani caruurta macooda ilaa aniyat اlwadaac weyaan nam xadiidka marka waa xadiid haabit ohoo nabigeena ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam ayb riwaayada qeyb dambe buhaari bay kusugan tahayba riwaayada qaybta dambe bukhaari ay kusugan tahay weeyaan nacam xadiid kun iyo saddex boqol iyo siddeed iyo afartanaad wacan abi umaamata waxaa lg radi allahu tacala anhu can nabiga wuxuu ka wari sal slm qaal nabigan wuxuu yidhi man lam yaqzu qofka aanan duulin aw yujahiz aanan diyaarin qaasiyan qof duula aw yakhluf aanan kadib marin haaziyan qof muxuu ahaa duula fii ahli halkiisa aan ugu dabamarin bikhayrin khayrna aan ugu dabamarin oon khayr muxuu ahaa aan ku dhaqaalaynin asaabahu allahu ilaah baa ku asiiba biqaaricatin musiibo ayuu ku asiiba qabla yowmi alqiyama intaan qiyaama la gaarin weyaan rawahu abu daawud bisnaadin saxiix xadidka waa xadiid xasana weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo afartanaad an anasin waxa lagu radi allahu tacala an nabiy nabigeena sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi jaahidu lmushrikuuna mushrikiinta kula jihaada biamwaalikum maalkiina iyo anfusikum afyaalkiina iyo alsinatikum carabkiina kula jihaada rawahu abu daawuud biisnaadin saxiixin weyaan diintan islaamka waa aahir daahir weligeed hoos uma dhacayso laakiin waxaa dhici karta mararka qaar in halabadii iyo awooddii muuqatay laga yeesho oo dalalkoodii la qabsado ayaga laga adkaado dad badan laga baabi'iyo wax badan laga hadleeyo ayaa laga yaaba marka ay dhulka iyaga ka shacab ahaan dhulka u tagaan laakiin diintan sideedaba waxaa weeyaan waa mansuur biaxadi amrayn in awoodda caadiga ahoo dee maadiga ahoo muuqato oo dowladahaas ay u kala adkaadaan dowlad hebel dowladaba ku duushay way ka adkaatay iyo wamaa ilaa dalika ay saas marka ay ku adkaadaan oy dad muxuu ahay muuqdo noqdaan sidii muxuu ahay khilaafada islamka wakhtigii ay jirtay oo hore waxaa weeyaan zamanka nabigeen calaih slat slam abubakar cumar cumaan cali dowla umowiya cabaasiya cumaaniya wamaa ilaa dalika inay noqoto iyo in alظuhuur wاlhalaba biاlxujati wاlbayaan xujada iyo caddaynta inay muxuu aha haalib ku noqoto maanta waxaa laga yaabaa kun qof oo dadka islaamka aan aaminsanayn oo diinaha kala duwan aaminsan haddii ay yimaadaan oy kun yihiin hal qof oo caalim min culamaa'i alislaam oo diinta alla yaqaano cilmiga ama faniga munaadaradana yaqaano uu la kulmo shaki ma lahan dhammaantood degadaag uu ka dhigaya maxaa yeelay mid ka mid a ah iyaga ma jira oo wax isku aadan wato mid kasta kitaabka uu wata iyo buugga uu leeyahay muxuu ahaa waa kitaab amaba gacanku samays ha noqdo ama mid muxuuaha muxaraf ah oo la bedelay oo la ziyaadiyay oo la nuqsaamay ha noqdee waxaa weeyaan awalkiisi iyo aakhirkiisi iyo awsadkiisi kulli isagaa isburburina isagaa isbaabi'ina marka baynamaa kitaabka qur-aanka ah waxaa weeyaan hal xaraf iyo hal maطcan cadowga islaamka uu leeyahay iyo ragga mustashriqiinta ahaa way badnaayeen qur-aankanna weeyaan in wax loo hela meel ceeb ah weligeed waa la raadinaya waa loo waayey abadan hal meel oo farta laga geliya waa la waayey lidalika islaamnimada haddii xataa dhankii dowladnimadii iyo xooggii iyo quwadii ay ku daciifsan tahay laakiin jaanibka kale xujadii iyo caddayntii iyo bayaankii ayay daahir ku tahay weyaan lidalika yaan laga fiirinin mxuu ahay tabardarida iyo humuulka iyo dhibka muslimiinta haysto dhankaan bas yaan laga fiirin dhanka hala fiiriyo xujada iyo bayanka hadda waad aragteen dhallinyaradan bannaanada istaagto oo hadda la muranta qolyahan kaniisadaha ka socda la muranta oo kula muranta baybalka laftirkiisa ay kula murmaan maca daalika iyaga oon diintan waxba weyn ka aqoonin usuubka munaadaradan wax badan aan ka aqoonin aadaabta muxua munaadaradada wax badan aan ka aqoonin gafaf aad u badan oo mararka qaar diinta u diidaysa dadka kale inay soo galaan la imaadaan maca daalika haddana waxaa weeyaan way ka adkaadaan ma awoodaan inay ka hortagaan mana awoodaan marka waad garan kartaan arrintayda marka diinta islaamka inaad duhuurkeeda iyo muxuu ahay qalabadeeda aynan ahayn seef kaligeeda waxa weeyaan wakhtiga ay seef iyo baabkaas uusan jirin oo tabardarri ay ah haysona bayaanka iyo xujadii ay haalib ku yihiin weeyaan xadiidka kun iyo saddex boqol iyo kontonaad wacan abi camrin waxaa laga wariyey yuqaalu abu xakiimin annucmaan ibnu muqarinin radia allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi shahidtu waan xaadiray rasuula rasuulka alaan xaadiray sala allahu caleyh waali wasalam idaa lam yuqaatil hadduusan dagaalamin min awali nahaari maalinta awalkeeda hore ahara nabigu dib u dhigi jiray dagaalka ahara alqitaala dagaalku dib u dhigi jiray xataa tazuula ilaa ay ka zuusha oy ka leexato oy ka wareegto ashamsu oo bartamaha samada ay ka leexato oy dhanka galbeedka u leexata weeyaan watahubba ay dhabato oy dhaqaaqdo alriyaaxu dabaylaha ay dhaqaaqaan weeyaan oo wayanzila uu soo dega markaas annasru gargaarka weeyaan rawahu abu daawud iyo xadiidkaa wariyey watirmidi ayaa wariyey wa qala wuxuu yidhi muxuu ahaa tirmidi xadiidun xasanu saxiixun weeyaan wa huwa kamaa qaala xadiidku wa xadiid saxiix weeyaan xadiidka kun iyo saddex boqol abi hurayrata radi allahu tacala anhu qala wuxu abu qaala rasu rasulka al wuxuu yidhi sala allahu aleh wasalam laa tatamanow war ha dhararsanina oo ha raadsanina oo ha jeclaanina liqa'a alcaduwi cadowga inaad la kulantaan oo dagaal kula kulantaan waxba ha dhararsanin weyaan oo aad iyo aad ha ugu dadaalina oo muxuu aha maanla kulanna maanla kulanna maanla kulanna ha dhihina weeyaan was'alu llaha alla weydiista alcaafiyata badbaado weydiista weeyaan fa idaa laqiitumuum haddii aad la kulantaan laakiin o dhacdo fabiruu war sabraay yaa ayuha aladiina aamanuu sbiruu wasaabiruu waraabiuu waاtaquu اllaha lacalakum tuflixuun xadiidka cashirkan ugu dambey insha allahu tacala kun saddex boqol iyo laba iyo kontonaad wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu iyo wa can jaabirin radi allahu tacala canhu ana nabiya nabigeena sala allahu alayh wali slam qaala wuxuu yidhi alxarbu xarbada iyo dagaalka khudcatun waxaa weyaan dhagar iyo in lisdhagro oo mxuu ahaa nin walba uu mxuu ahaa xiilad iyo la imaado weyaan oo haddii marba baashi inta laisusu safta gruubkan iyo gruubkan isu nin walba ninka kale siduu ku dhagri lahaa ood meel mxuu ahaa hal iyo eber u diri lahaa ayuu ka shaqaynayaa sida awgeed noocaasuu nabigeena cadey sal slam mutafaqu caleyh hada wallah aclam wsal allah wslam ala abdi rasuuli mustafa